الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إعراب جمع المذكر السالم إعراب جمع المذكر السالم جمع مذكر سالم كإعراب كيسي نوي جمع المذكر السالم وجمع لبك المذكر kaasoo ah jamac saalima oo ka badbaaday taqyiir iyo tagsiir iyo in la bedelo ama la jajabiyo jamc ka nabadgalay ama ka badbaadaya jamcu lmudakar asaalim wuxuu ka mid yahay eh, saddexdii jamaaca qolada carabiga ay lahayd oo ah jamcu lmudakar saalim jamcu lmuana asaalim iyo jamcu tagsiir jamcyadu saddexdaas wey jamcu almudakar saalim waa jamcii wowdaya nuunta ama aliftiya nuunta lagu jamcinayay muslimuuna muslimiina muwaxiduuna muwaxidiina jamcu lmuanaث saalim waa aljamcu bilalif wata muslimaat muminaat jamcu tagsiirkuna waa wax alla wixii ee labada aan ahayn ama labadaa ka soo haray sida rijaal iyo awlaad oo kale markaa jamcumudakar saalimka icraabkiisii ayuu halkan ku sheegayaa icraabka jamcumudakar saalimku waxa weeye laba xarafoo keliya alwaaw walya laba xarafaa la icraab alwaaw walya wowdiya yada wey marna woowiyo nuun baa lagu daraa marna ya iyo nuun baa lagu daraa nuuntu waa ciwadun can tanwiini fi lismi mufrad sidii nuuntii muana waxay bedel ka tahay nuuntii ku jirtay mufradka wowda ama yaduna waa aabki xarfulicraabki wey calaamatulcraabki wey haddii uu jamcu dakrusaalimku marfuuc yahay waa inuu yeesho wow yeesho oo wow baa lagu godaa haddii aanu marfuuc ahayn ama uu yahay mansuub ama uu yahay majruurna yaa buu leeyahay ama labadaa xarafu keliya yurfacu bilwaawi وينصب ويجر بالياء ينصب ويجر بالياء qaybtaa dambe waxay iskaga mid yihiin muanihii waxay ku kala duwan yihiin jamcu dakr saalimka iyo muanuhu xagga icraabka xaalatu rafcigu keliya xaalatu rafciga muanaa maxaa lagu godayay alif xaalatu rafciga jamcu dakr saalimka waxaa lagu godaa maxaa lagu godaa jamcu mudakar saalimka alwaaw xaalatu nasbiga iyo xaalatu ljarka muanaha iyo jamcu dakar saalimku waa isku mid muanaha waxaa lagu nasbinaya lagu jaraya alyaa jamcu dakar saalimna waxaa lagu nasbiyaa laguna jaraa alyaa alamila rabixa alfallaaxuuna nimankii beeraha qodanaya ama falanayay way macasheen rabixa way macasheen macaash bay heleen alfallaxuuna beeraleydii najaxa almujtahiduuna mujtahidiintii kuwii dadaalaya way najaxeen xadara almusaafiruuna way yimaadeen taciba waxa daalay allaacibuuna kuwii ciyaaraya rabixa najaxa xadara taciba kullun minhaa ficlun mudaaricun ficlun maadin mabniyun cala alfatx laa maxala lahu min alcraab waa isku wada craab waa wada ficil maadi alfallaaxuuna almujtahiduuna almusaafiruuna allaacibuuna kullun minhaa faacilun marfuucun mid waliba waxa weeye faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan niyaabatan can ilfatxa soo niyaabatan can idama faacilun marfuuc marka la joogo waa in dambe wax lagu godo faacil marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lannahu jamcu dakr saalim wاnnuunu ciwadu can اtanwiini fi اlsm اlmufrad nuuntii muanaha ee ku jirta alfallaaxaani almujtahidaani almusaafiraani allaacibaani ama allaacibayni waxay ahayd ciwadun can tamwiini fi lsmufrad nuunta jamcu lmudakar saalimka almuslimuuna almujtahiduuna almusaafiruuna ama almusaafiriina jamcu lmudakar saalimka nuunta ku jirtaana iyaduna waa ciwadun can tanwiini fi lsm lmufrad labadaa nuunoodun baa la ciwadun can tanwiini fi lsm mufrad nuun lmuhanaa wa nuunu jamci lmudakar asaalim labadaasunbaa la dhacay wadon cala tawiin fi lismufrad jamcu lmudakar saalimka waxaa lagu godaa alwaaw alfallaaxuun baa la markay godan yihin kharaja alfallaaxuun wa rabixa alfallaaxuun wa jaaca alfallaaxuun markay faacil yihiin nukrimu lfallaaxiina nuxibu lmujtahidiina nuwadicu lmusaafiriina nushajicu allaacibiin nukrimu waxaan iraamaynaa karaameynaynaa alfallaaxiin kuwii beeralayda ah nuxibu waxaan jecelnahay almujtahidiin kuwa dadaala nuwadicu waxaan sagootinayna amba bixinaynaa almusaafiriin nushajicu waxaan dhiirigelinaynaa allaacibiina kuwa ciyaaraya tashjiic dhiirigelintii wey nukrimu nuxibu nuwadicu nushajicu dhammaantood waxa weeye ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi uu godan yahay sababta u godan yahayna waxa weeye litajarudihi min annaasibi waaljaazib wuxuu ka maran yahay ka qaawan yahay ka dharlaayahay maxay naasib iyo jaasibni soo gelin ficilka mudaarica noocaasa waa la godaa nukrimu nuxibu waa inaad gudo ficilmudaaric marfuuc wey wa calaamatu rafciha dumatu aahira faacilku halkaasuu ku jira markaad nukrimu tiraa waxaan karaamaynayna alfallaaxiina kuwii allaaxiintaa allaaxiinta waa mafcuulkii faacilku waan karaamaynaynaa markaad tidhaahdo annagu baad ujeeda faacilku waa idinka hadlaya nuxibu waxaan jecelnahay markaad tidhahdo nuxibu faacilka waa la garanaya waa kuwa hadlaya ele waxaan jecelnahay iyo faacil iyagaa waa jecel almujtahidiinna waa kuway jecel yihiin waa mafcuulkii marka faacilka nukrimu iyo nuxibu iyo nuwadicu iyo nushajicu ficilada mudaarice marfuuca faacilkoogu waa wada naxnu noo soo socdaa damiiru mustatir taqdiiruhu naxnu baa loodhan dara damiiru mustatirun taqdiiruhu naxnu wlfaacilu damiiru mustatirun faacilku waa damiir halkaa ku qarsoon oo halkaa ku jira oo halkaa laga fahmayo naxnu baa meesha ku jirta annagaa ikraamayna annagaa jecel annagaa amba bixinayna ama sagotiganayna annagaa dhiirigelinayna faacilka halkaas ku jira alfallaaxiin waa kuwii la ikraamayay waa mafcuulkii almujtahidiin waa kuwii la jeclaa almusaafiriin waa kuwii la ambabixinaya ama la sagootinaya allaacibiin waa kuwii ciyaarayay ee la dhiirigelinayay kuwii la dhiirigelinayay waa mafcuulkii intuba waxay noqonaysaa mafcuul bihi mansuub alfallaaxiin iyo kuwa kale la midka ah mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can اlfatxa lannahu jamc mudakar saar wاnuunu ciwad can الtanwiini fi lism mufrad marka jamc mudakar saalimka marka la nasbinayo waxaa lagu nasbiya alyaa almuslimiin alfallaaxiin almuminiin alصaalixiin narju lkhayra waa qaybtii saddexaad xaalatuljarki maxaa lagu jaraa jamcu dakr saalimka narju lkhayra lilfallaaxiin nufnii cala almujtahidiin nusallimu cala almusaafiriin nanduru ila allaacibiin narju lkhayra khayr baan rajaynaynaa lilfallaaxiin kuwii fallaaxiinta nunii cal mujtahidiin waxaan ammaan fiican ka bixinana ammaanaynaa oon fiican ka bixinaynaa kuwa mujtahidiinta nunii cala mujtahidiin waxaan ammaanaynaa nusallimu waxaan salaamaynaa cala almusaafiriin ee dadka safarka iyo nanduru waxaa fiirinaynaa ama eegaynaa ila laacibiin kuwa ciyaaraya ila allaacibiin narju lkhayra khayr baanu rajaynayna ficilada narju waxaan rajaynaynaa nuni waa aana ammaantii weeye ilaahay subxana wa tacaala athanaau cala allah athanaau calaa alaammaana nuni waxaan ammaanaynaa nusalimu waxaan salaamaynaa nanuru waxaan fiirinaynaa dhammaantoodu waa ficilo mudaaricoo marfuuca wa calaamatu rafcihi damatun aahira nusalimu iyo nanuru markay tahay alaamtu rafcihi damat muqadara markay narju iyo nuhnita xarficilluhu markuu dambeeyana waa dama muqadara marka kalena waa dama aahira xaraf saxiixi uu dambeeyo <clears throat> faacilku ficilka muaaricee nuunka ku bilaabma narju nuhni iyo kuwii hore nukrimu nuxibu faacilku waa naxnu narju waxaan rajaynaynaa naxnu nuhni naxnu nusalimu naxnu nuru naxnu aacilku waa damiir mustatiro naxnu alkhayra waa mafcuul bihi mansuub lilfallaaxiin allaamu xafjar alfallaaxiina sm majruuru biاllaam wcalaamatu jarihi alyaa niyaabatan can اlkasr عن الكسر اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر أما جمع مذكر سالم آه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد للفلاحين وجمع مذكر سالم كيو مجرور يعمل المجرية على المجتهدين والله من على حرف جرى سوق شيء المجتهدين وجمع مذكر سالم مجرورة وحل المجرية الياء نيابة عن الكسر على المسافرين والله من إلى اللاعبين والله من حرف جر بسوء ذكري للفلاحين الله كيف كجرة على المجتهدين على بسوق شيء على المسافرين على بسوق شيء ila laacibiin ilaa ba soo gashay ficiladu waxay leeyihiin xarfu jarka qaata mid walba ficil walba xaraf loo isticmaalu leeyahy oo luqadda waa la barta markaad ku hadlayso imika maalan cidda waxu rajaynayso ya narjuu khayra lilmuslimiin laamkaasaa la gelinaya nuthni ahanaa erayga markaa soo qaato ya uthni iyo aad tidhaahdo anaytu iyo calaawa inaad geliso ya anaa cala allahi bima huwa ahluhu waa inaad tira anaa cala allah cidda la ammaanayo waa inaad calaadaa geliso haddaad tidhahdon ana allaha waad khaladay lann ficilkani toos mafcuulkiisa uma gaadhin wuxuu ku gaadhaa maxay xarfu jarcalahaya buu isticmaala nusallimuda salaanta iyo iyo xataa salaada nebiga salawatullah salliga marka lagu salliyay asalaatu wasalaamu alaa bay labaduba qaadanaya asalaatu calaa rasuuli illaah sala allah alay slam iyo assalaamu calaa rasuuli illah labadiiba bay qaadaysa salluu calayhi oo kale salluu calayhi alaada bay qaadanaysa wsalimuu tasliima wasallimuu calayhim way labadiiba calaa bay marka nusalimu cala almusaafiriin nanduru ilaa bay qaadataa markay tahay wax sidaa loo loo dayey oo loo eegay halkaasoo kale yaa anduru ila albaabi anduru ila asabuurati ilaa bay qaadanaysaa haddii wax dhexdiisa sidaa loo fiiriyey sida kitaabka kale oo xaggaad ka egtay aan ahayn wax sidaa dhexdiisa adu dhexdiisa eegayso cashirka ku dhex qoranaad eegaysa tahay fii bay qaadanaysa oo anuru fi lkitaab baad odhanaysa fi lkitaab oo kitaabka dhexdiisa iyo unur ila lkitaab xaggaa kitaabka eeg weeyaan taas waayahay nanuru ila allaacibiin nanuru wa ficlu mudaaricun marfuucu wacalaamatu rafcihi addamatu daahira faacilku naxnu halkaa ku jirta weeye raadini ilaa wa xarfu jar allaacibiina ismu majruuru billaam wacalaamatu jarihi wacalaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra lanu jamcu dakar saalim والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد نونتا جمع ذكر سالم كي عوض عن التنوين لا له هي نونتي مثنها labadoodaba waxaa jira xaalad la tuuro oo meesha laga tuuraa jira haddii aad idaafayso kelmadda mudaaf ka dhigta idaafaduna waatay noo soo socotee aad mudaaf ka dhigto mudaafilihii ka dambaysos mudaafilihii ka dambaysos waxaa weeye nuuntaa waa la tuuraya imika allaacibuun waa kuwii kubadda ciyaari haddaan idaafeeyo nidhaahdo alkura u idaafeeyo laacibiintii kubaddaan idhaahdo laacibuuna alkura ma noqonayso nuuntaad ka tuuraysa laacib lkurati baa loo dhanay laacib lkurati mushajicuuna waa kuwa dhiirigeliya ee meesha soo xaadira lagu ciyaaraya ee maarks mushajicuun waa jamcu dakr saalix haddii aad idaafayso tidhaahdo alfariiq u idaafayso kooxda tiimka kuwii dhiirigelinaya tidhahdo waxay noqonaysaa mushajicuu alfariiq mushajicuuna bay ahayd markii hore mushajiculfariiq bay noqonaysa muslimuuna haddaad eedaafayso oo aad tidhaahdo masalan muslimiintii borma oo kale muslimu borma bay noqonaysaa muslimu borma muslimu amrica muslimu britania muslimuunadii baad nuunka ka tuuraysa leannu kelmadda ka dambaysa ayaadu daafay sida mushrikuuna marka quraysh loo idaafeeyo mushrikuuna kuwii quraysheed markaad leedahay mushrikiintii quraysheed maxaa la odhanaya mushrikuuna quraysh ma noqonaysa maxay noqonaysa mushriku qurayshin musanuuna waa sidaa yadaani labadii gacmood haddaad u idarfaynaysa qofkii lahayd qofkii lahaa labada gacmood dee yadaa abilahabin baa la odhanaya yadaa nii bay ahayd nuunkaa laga tuuraya yadaa abilahab wayadaa cali ayadaa saydin ama yaday saydin saasaa loodhanay haddaad sayidkaa kale ka tuuri lahayd oo idaafada dambe yadaani bay noqon lahayd yadaani waayahay markaasay dhacaan nuuntaa ciwadun can tanwiin haddii la idaafeeyo ayay meesha ka baxdaa marka amilada saddexdaa waxaynu ka qaadanaynaa saddexdaa qaybood jamcu dakaru saalimka in wow lagu godo marka la nasbinaya alyaa lagu nasbiyo marka la jaraynayaa lagu jaro alqaacida jamcu lmudakari mudakarka jamciisa jamcii asaalim saalimkaah yurfacu waxa lagu godaa bilwaawi wowbaa lagu godaa wayunsabu waxa lagu nasbiyaa wayujaru laguna jara wayujaru bilyaai tamriinaad cayin jamca almudakari الsaalima almarfuuca wاlmansuuba wاlmajruura fi اlcibaaraat اlaatiyati wabayin الsababa wacalaamaة اlإcraabi fi kulin jamc mudakar saalimka ka soo saar halkan adoo kala sheegaya ka marfuuca iyo ka mansuubka iyo ka majruurka calaamada waxaad sheegtaa sababta loo goday inuu marfuuc yahay sababta kutusaysa waxaa kutusaya mansuubka majruurka iyo weliba calaamat alicraab maxaa lagu goday maxaa lagu nasbiyey maxaa lagu jaray waad icraabaysaa yabtayju lmisriyuun almisriyuun masaaridu waxay ku farxaan way farxaan liirtifaaci ahmaani اlquطni quطniga madunta lacagteedu markay kor kacdo way farxaan leanna quطniga ay aad u beeraan liirtifaaci ahmaan waa lacagihii aman alquطni qiimaha quطnigu markuu kor u kaco masriyiintu way farxaan bu tusaaluhu waxa weeye almasriyuun yabtayju baa ka horayso ficil muaaric marfuuca almasriyuuna waa faacil marfuuc alaamau rafcihi alwaaw jamcu dakr saalim marfuuca weeye almasriyuun faacil weeye waxaa loo goday calaamat lcraabkuna waa alwaaw lam yacfu alustaadu macalinku ma cafiin can italaamiidi ardaydii almuqasiriina gaboodfalka sameeyey ardaydii waajibkooga ka bixi waaye macalinku ma cafiin lam yacfu alustaadu ma cafiin can talaamiidi ardaydii almuqasiriin taqsiir baa la dhaa taqsiir oo gaboodfal iyo ka gaabin iyo waajibkii laga soo bixi waayo marka lam yacfu lam waa xarfu nafyin wa jasmin yacfu cafaa yacfuu ficlun mudaaricun majsuumun bilam wa calaamatu jasmihi ay xadfu xarfi اlcila lam yacfu afaa yacfuuhu alustaadu waa faacil marfuuc calaamatu rafci adam can الtalaamiidi waa jaarun wamajruun can oo xarfu jara iyo atalaamiidi waa ism majruurun bicana oo kasra lagu jiray altalaamiidii talaamiiddaasaa la sifaynaya ardaydii noocay ahayd buna cafiin ardaydii almuqasiriin ahaa kuwii taqsiirka sameeyey almuqasiriina waa nacat weeyaan nact ltalaamiid can talaamiidi oo majruur ahayd laga sifeeyey nactigaita nactu majruur lan nactigu waxa ka horeeyu raaca wa ka horeeya hadduu majruur yahay nactiguna waa majruur almuqasiriin waa nacti ama waa ifa waxay raacaysaa atalaamiid oo majruur ahayd oo cantu jirtay nactiguna waa inuu markaa majruur noqdo almuqasiriin nactun majruur waa calaamatu jarihi الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع ذكر صار والنون عوض عن التنوين في الاسم المهم مقصر ويان قفك كلي مقصرون يا مقصرين لو جمع ذكر صار حكم القاضي قاضي وحو حكمي بالسجن جيل بوكو حكمي على المجرمين كل مجرمين حكم وفعل الماضي mabniya cala alfatxi alqaadi faacil marfuuc calaamat rafci damat muqadarat cala alyaa manaca min uhuriha manaca min uhuuriha alqaadi manaca min uhuuriha aiqal ya iyo wow xarficilladaas haddii wax lagu qadaro iqal baa lagu qadara haddii alif lagu qadarana ama akhirka xarafka akhirku uu alif yahay waxa weeye tacadur baa lagu qadara bisijni jaarun wamajruurun labadii isku jira waa waadix cala almujrimiin iyada lafteedu jaarun wamajruurun wey laakiin halkan waxaan u baahanaya icraabkaygana kala saaro cala xarfu jar almujrimiina ism majruur bcala wcalaamaة jarihi alya niyaabaة can اlkasra lأnnahu jamcu dakr wnuunu ciwad can الtanwiini fi ism almujrimiin jamcu mujrimin mujrimun mujrimuun iyo mujrimiin calaama ku jirta imika yaa baa lagu jaraya yafuuzu الrijaal اlcaamiluun way liibaanaan ama way guulaystaan ragga shaqeeya yafuuzu ficlu mudaaric marfuuc calaamatu rafci adama الrijaalu faacilu marfuuc calaamatu rafci adama الظaahira alcaamiluun nactun marfuuc wuxuu raacayaa rijaalu oo marfuuc aha faacil marfuuc aha alcaamiluuna nactun marfuuc raggii shaqaynaya wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabة can اdam laa tusqi ha dhegaysanin ila اlkaadibiina beenalayaasha ha u dhegraaricin laa xarfu nahyin ha samaynin iyo ma samaynin labay kala tahay ma samaynin haddii la dhaha waa nafyi ha samaynin waa nahyi amar oo kalea ku jira ha samaynin ha dhegaysanin ha cabin ha cunin laa xarfu nahyin ama naahiya tusqi ficlu mudaaricu majsuumu bila annaahiyati wa calaamatu jasmihi وcalaamaة jasmihi xadfu xarfi اlcila laa tusqi asغىa yusqii buu إlى xarfu jar alkaadibiina ism majruur bإlى وcalaamaة jari alya niyaabaة can اlkasra lأnna jamcu dakr saalim wanuunu ciwad can الtawini tusqi faacilkeedu laa tusqi ha dhegaysanin anta weyaan adigu ilalkaadibiin kaana talaamiidu ardaydu waxay ahaayeen muntabihiin kuwii soo jeeda intibaah kuwii baraarugsan ayay ahaayeen kaana talaamiidu muntabihiin kaana ficlun maadin naaqis tarfacu اlsma watansib اlkhabr الtalaamiidu smu kana marfuuc wcalaamaة rafcihi الdamaة الظaahirة muntabihiina khabru kana mansuub wcalaamaة nasbihi alya niyaabatan can اlfatxa lannahu jamcu mudakr saalim wاlnuunu ciwad can الtanwiini fi lism mufrad kaana halkan ku jirta ismigeegu waa inuu godnaado khabarkeeguna waa inuu kordhignaado atalaamiidu oo jamcu tagsiira waa ismigeegii jamcu tagsiirka ism mufradka damaa lagu godaa kaana talaamiidu ismu kaana marfuuc calaamatu rafciha damatu daahira damaa lagu godaa muntabihiin waa jamcu dakr saalix muntabihiin jamcu dakr saalix wey muntabih intabaha yantabihu fahuwa muntabihun baa muntabihuuna muntabihiina jamcu dakr saalim oo mansuub weye bilyaa ayaa lagu nasbiya marka waa markaysaa yabtahiju ma marfuucba almisriyuun mise waa mansuub mise waa majruub almisriyuun waa marfuuc maxaa kutusaya inay marfuuc tahay wowda lam yacfu lstaadu can talaamiidi almuqasiriin ma marfuuc ba almuqasiriin mise waa mansuub mise waa majruub can talaamiidi almuqasiriin marfuuc mansuub majruub midkay tahay majruur wey way isku egyihiin mansuubkiiyo majruurku labadaba muqasiriin baa la odhan laha labadaba yaabaa marka la nasbinayna waaya marka la jarayna waaya laakiin waxay ku kala duwan tahay maxalka ay dhaceen sidii muana aynu kusoo sheegnay marka can italaamiidi idaa cantu gashay ee hoos dhigan ayaa laga sifaynaya manaatigaygu wey marka almuqasiriin majruur bay noqonaysa majruur wey xakm alqaadi bsijni cala lmujrimiin almujrimiin haye marfuuc mansuub majruur majruur wey maxaa ku tusaya inay majruur tahay calada ka horaysa dayaana waa lagu jaray yafuuzu rijaal alcaamiluun marfuuc wey wowda ku jirtaa muntabihiin laba midkood weeyaan mansuub ama majruur midkay tahay mansuub oo waxa kutusaysa dee kaanada khabarkayga wa kaana allaahu qafuuran qafuuran taalkeedii taaba tamriinka labaad wuxuu leeyahay ijmac ilkalimaat alaatiyata jamca mudakarin saaliman wadacha bacda aljamci fi jumali mufiida albaayac jamc mudakar saalim ka dhig jumlo soo gelibu ku leeyahay almujtahid النجار الصياد الصارق الحارس حارسون iyo xaarisiin dabeedna jumlo geli waayahay tamriinka u dambeeya icraabka aynu ku khatimno tamriin fi اlcraab الصاayixuuna namudaj الصاayixuuna kaiiruun dalxiisku way badan yihin dadka dalxiiskii way badan yihin الصاayixuuna mubtada marfuuc bilwaaw soo gaabiyey مبتدا مرفوع علامة رفع الواو مبتدا مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم كثيرون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد ويان يرضى الله عن المحسنين إلهي وحكر على النقضاء قوة محسنين يرضى فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الله فاعل مرفوع بالضمة can xarfu jar mabniyu cala sukuun almuxsiniina majruurun bican wcalamtu jariya alyaa lannahu jamcu mudakarin saalimun acrib iljumal alaatiya tuxibu misra tuxibu misru alabnaa alcaamiliin tuxibu misru masar waxay jeceshahay alabnaa'a wiilasha alcaamiliina shaqeeya ayay jeceshahay amsaa alfaa'izuuna waxaynu ahaadeen kuwii guulaystay masruuriina kuwii faraxsan ayay ahaadeen gelinkii dambe galabtii waxay ahaadeen kuwii faraxsan yaxtaaju lwaطanu wadanku wuxuu u baahan yahay ila almukhlisiina dad mukhlisiin ayuu u baahan yahay yaxtaaju ilaa mar walba aata wax loo baahanya ilah baa la geliya axtaaju ilaa maain ilaa طacaamin raabu jamci muana asaalim jamcu muanau saalimka icraabkiisii wey jamcu muanau saalim wuxuu ka mid yahay saddexdii jamac jamcu dakru saalim baynu icraabkiisii ka soo baxnay kana waa jamcu muanu saalim jamcu tagsiirka kama hadlayo lannu jamcu tagsiirka iyo ism mufradku waa isku icraab icraabkuguna inta badan ee icraabkii asligii weeye alaamaadka asliga la craabayay marka la godayo damaa lagu godaa dhammaantii marka ways mufradka muxamed iyo cali iyo faatima iyo khadiija iyo jamcu tagsiirka rijaalun iyo awlaadun iyo atfaalun haddii la godayo damaa lagu godaa weligood aahir iyo muqadarunbay mid noqota marka la nasbinaya fatxa lagu nasbiya oo calaamadii asligiia aahir iyo muqadar bay midkood noqonaysa marka la jarayo ayaa labadoodaba mufradkiiyo jamcu tagsiirka loo qaybiya yani mxuu ahaa mamnuuc min asarfi ama maada yansarif iyo munصarif munصarif hayru munصarif baa loo qayb kuwa tanwiinsama waxaa lagu jaraa kasra oo calaamadii asligiia imika maalan muxamedun icraabkiisu waa wada icraabkii asligii buu maraya kelmadda muxamedun iyo saydun iyo marka la godayo marka la icraabayo haddii la godayana dama lagu godaya haddii la nasbinayo fatxa lagu nasbinaya haddii la jarayana kasra lagu jaraya waa calaamaadkii asligii laakiin markuu maalansarif noqdo ism mufradku ama jamcu tagsiirku sida maalan axmed oo kale ama faatima uu noqdo jamcu tagsiirkiia sida masaajidu iyo masaabiix oo kale uu noqdo marka la godayo waa dama waa asalkii marka la nasbinayo waa fatxa waa asalkii laakiin marka la jarayo halkii kasra asalku ay ka ahayd in lagu jaro ayaa maalansarifka waxa lagu jaraya fatxa waxa la odhanaya ilaa faatimata ilaa asalku waxaa ilaa faaimati in la dha ilaa faaimata loo dhanaya min axmada baa loo dhanaya xarakada asalkuna waxayd in la dhahdo min axmadi ama de la taweyniyaba min axmadin laakiin kasrayn lagu jarayaan asal haddii la jaray fatxa lagu jaraya maalisar marka ism mufradkii jamcu tagsiirku calaamaadkii asligii baa inta badan la icraabaa sidaa darteed kama hadlayo eh, labada sheekh kama hadlayaan iyaga mar hadday asalkii ku yimaadeen wixii asalka khilaafsan bay ka hadlayaan jamcu muanusa saalimka marka la godayo calaamadii asligii baa lagu godaya asalkiibuu ku imanaya oo ah in dambe lagu godo marka la nasbinayo aan ka boodaya marka la jarayo ee la hoos dhigayana calaamadii asalkii ee kasrada ahayd calaamat licraab اlasliya ayaa ayaa ma garanaysaa lagu jaraya oo kasra labadaa jeerba waa sidii aynu filaynay ee asalka ahayd haddii la godayo jamcumanu saalimka waa dama jaءat اlfaaimaatu haddii la jarayana waa kasra nadartu ila اlfaaimaati meel keliyu marka asalka khilaafaya waa xaalatu nasbi jamcumanu saalim marka la nasbinayo ee uu mansuub yahay asalku waxayd in la fadxiyo soo maa lama fatxinaya waa la kasrinaya niyaabatan can اlfatxa waxaa loodhanaya ra'aytu alfaaimaati asalku wuxuu ahaa in la idhaahdo ra'aytu lfaatimaata oo wixii la nasbinayo in fatxa lagu nasbiyo asalku ah kasra lagu nasbinay baatat dajaajaatu digaagadihi baa beeday beed dhalay ama ukuntii xadarat ilfaatimaatu haweenkii faatimaadkii baa yimid akalat ilbaqaraatu loodii way cuntay namat shajaraatu geedihii way baxeen namat shajaraatu namaa yanmuu way siyaadeenoo way baxeen wey namat shajaraat baadat xadarat akalat namat waa ficilla maadi oo mabniya cala alfatxi wataa taau tanii tada la xidhiidhana waa taau tanii addajaajaatu alfaatimaatu albaqaraatu ashajaraatu waa faacilu marfuucu wacalaamatu rafci adamatu aahira damaa lagu godaya waa sida asalka dabaxtu dajaajaati digaagadihii waan gowracay madaxtu lfaaimaati faaimaadkii baan ammaanay gabdhihii faaimaadkii baan ammaanay xalabtu lbaqaraati loodii baan ka lisa saqaytu shajaraati geedihii baan waraabiyey dabaxtu madaxtu xalabtu saqaytu ficlu wa faacil wey ficlu maadi mabniy cala sukuun wata faacil taaduna waa faacil addajaajaati waa kuwii la gowracay alfaaimaati waa kuwii la ammaanay albaqaraati waa kuwii laga lisay ashajaraati waa kuwii la waraabiyey waa wada bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi maxaa lagu nasbiye alkasra niyaabatan maxay ahayd in lagu nasbiyo can ilfatxa meesha fatxa iska lahayd nasb mar haddii la joogo baabu nasb in fatxa wax lagu nasbiyeedaasa الدجاجات مفعول ذبحت الدجاجات ذبحت فعل وفاعل الدجاجات مفعول به منصوب وعلامة النسب الكسرة نيابة عن الفتحة jamc muanu saalimka marka la nasbinayo waa la kasriyaa iyadoo kasradaasi ka taagan halkii fadxada ka joogto oo fadxadii naaibka qara'at laayaati umadrasa qara'at laayaati alcashra aayaadkii tobanka ahaa waan akri waayahay madaxtu اlfaaimaati wasaqaytu الshajaraati saqaytu ficl wafaacil الshajaraati mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasbihi alkasra niyaabaة can اlfatx waayahay hajama aclabu aclabkii ama dacwadii waxay weerartay cala dajaajaati digaagii shakartu waxaan u mahadnaqay lilfaaimaati jalastu waxaa fadhiistay baciida can ilbaqaraati meel ka fog baqaraadka dahabtu waxaan tegay ila shajaraati baan tegay halkana waxaa ku jira hajama aclamu cala dajaajaati waa jamcan oo majruura waa calaamatu jari alkasra waa calaamadii asalka shakartu lilfaaimaati alfaaimaati waa ismu majruur bilaam waa calaamatu jari alkasra can ilbaqaraati sm majruul bcan wcalaam jari alkasr ila اshajaraati sm majruul bila wcalaam jari alkasr khulaasadu waxa weeye jamcu lmuanaf asaalim yurfacu waxa lagu godaa bidamati waa calaamadii asalkii wayunsabu waxa lagu nasbiyaa wayujaru laguna jaraa bilkasrati marka marka lagu nasbiya kasra ou ka baxay asalkii u khilaafa yunصabu bاlkasra asalku muxuu ahaa in lagu nasbiyo biاlfatxa wayujaru biاlkasra ma asalkiibuu ku yimid mise asalkiibuu khilaafay asalkiibuu ku yimid haddii la jaraya maxay ahayd asalku wax lagu jaro kasra ahayd wayujaru biاlkasra marka laba xaaladood sidee asalkiibuu ku socdaa jamcaanu salim xaalatu rafciga damadii asalkii baa lagu godaa xaalatu ljarkana kasradii wax lagu jaraya baa lagu jaraa laakiin xaalatu nasbi buu khilaafa asalka xaalatu nasbi maxaa lagu nasbiyaa kasra maxayna ahayd in lagu nasbiya asalka wixii la nasbinaya fatxa khulaasadaasaa kuu soo koobaysa تمرينات عين جمع المؤنث السالمة جمع المؤنث السالمة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة في العبارات الآتية وبين السبب وعلامة الإعراب في كل أينعت الثمرات وين أينعت الثمرات وحي حركية وحكلا aynacta iyo wax noocaas aynacati amaraat laguma kalsoonaan kara kutubtan imika wax harakaysa iyo laxnigoogaa iska badan madbacadahan imika waxay noo soo daabacaan waa tijaari ganacsi wax ilaahay ka cabsanaya maaha oo hagaajinaya aynacta soo idinma taada ma kordhigin ma jiro kordhigaasi ma jiro aynacat weyaan way bislaatay aamaraatu oo faacilkii la godaya midhihii way bislaaday we aynatada in la hoos dhige taw taniis wey aynacat amaraat aynaca waxa bislaaday aynacat aamaraatu midhihii lacala alfatayaati gabdhaha waxaa la rajaynayaa mujidaat inay yihiin kuwa dadaala lacala alfatayaati mujidaat waxaa la arkaa gabdhuhu inay kuwa dadaalaya yihiin lacala xarfu tarajin wanasbin tansib اlsma watarfac اlkhabr الفتيات اسم لعل منصوب وعلامة نسبه الكسرة الفتيات لعل الفتيات لأنه لعل واحد ربطة واحد كده بين النسب لعل الله يضمن اسم الفتيات اسم لعل منصوب وعلامة نسبه الكسرة mujidaatun mujidun waa qofka dadaala mujidun islamidii mujtahidun oo kale min aljiddi mujidun mujidaatun daalka shada mujidaatun khabar lacala marfuuc wacalaamatu rafci adamatu daahir albaطaatu shimbirahaasi ama ceel joogjoogta la ydhaha baa saabixaatun way dabaalanayaan saabixaatun البطاط مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة صابحaatna waa khabar marfuuc calaamata rafci adamata dahir albanaatu yacطifna waxay gabdhuhu u naxariisanayaan cala albaa'isaat kuwa kale ee dhibaataysan dumarka dhibaataysan ayay ka naxayaan oo u naxariisanayaan albanaatu waa mubtada marfuuc calaamata rafci adamata daahira yacطifna waa ficlu muطaaric mabniyun cala sukuun yacطifna ficl muaaric mabniyan cala sukuun litisaali binuun nisw nuun niswati faacil nuun niswna waa faacilkii caifka ficilka albaisaati cala wa xarfu jar albaisaati ism majruur bicala wcalam jari alkasra alkasratu aahir oo asalkiiha nactamidu cala lummahaati waxaan ku tiirsanahay hooyooyinka nactamidu waxaan ku tiirsanahay waxaan cuskanaa cala alummahaati hooyooyinka oo hawl weyni noo haya nactamidu waa ficlu muaaricun marfuuc calaamatu rafc dam faacilku waa naxnu cala ummahaati alummahaati ismun majruuru bicala waa calaamatu jari alkasra kasrada daahirka naxtarimu nisaa alfudlayaati naxtarimu waxaan ixtiraamnaa ficl muaaric marfuuca wey faacilku waa naxnu annisaa mafcuulu bihi mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa sifee dumarkaas mafcuulkaa sifee nisaagii alfudlayaati kuwa fadliga leh ee wanaagsana haweenka wanaagsan waan ixtiraamna alfudlayaati nactun mansuub alfudlayaati alfudlayaati fudlayaati waxay ka yimaad waxay ka timid ismu tafdiilka waxaa la dhaho markaad kala fadilaysa laba shay kanaa kan ka wanaagsan markaad leedahay ama ka xun ismu tafdiil balan oo markaa tidhaahdo hada afdalu min hada afal marka mararka qaarkood lama babedelabe afdalu min markay la socoto iminka iyo khayrun min sharun min akbaru min asqaru min adwalu min aqsaru min hadday min la socoto isma babedelo waxaad odhanaysaa un saydun atwalu min camrin wafaatimatu awalu min mxuuahaa min caaishata faatimatu awalu min awaludaas isma bedelayso markay mintaas la socdo mar waa la babedelaa oo ninku wuxuu noqonaya sida al oo kale imika ashaas oo kale markii la soo geliyo ninku wuxuu noqonayaa saydun alafal jaaa saydun alafal alaclamu alakbaru alasqaru gabadhiina waxaad olaysaa jaءat faatimatu alfudla alafضal halkuu ninku ka alfudla alkubra alsuqra yaa la odhanaya alakbar bu isagu aha alkubra bay iyadu noqonaysa alafضal buu aha alfudla bay noqonaysaa fudla kubra bay leegtay وجاء الزيدون الأفضلون الأفضلون وجاءت الفاطمات الفضليات الكبريات الصقريات فضليات نحترم النساء الفضليات ونعت المنصوب وعلامة نسبه الكسر يلعب يعني نيابة عن الفتحة ويعني yalcab اlhilmaanu wiilashu waxay ku ciyaarayaan yalcab اlhilmaanu aye akhriya maxaa ku biuraatiadka laga ilaalinaya yalcabu اhilmaanu biاlkuraati kuratun bay ahayd kuratun kuraat yalcabu ficl muaaric marfuuc weeye alhilmaanu faacil marfuuc calaamatu rafc adama waa jamcu taksiir hulaam baa la jamciyo hilmaan lagu jamciye damaa lagu godaya bilkuraati albaa xarfu jar alkuraati ism majruur bilba calaamatu jar alkasr alkhaylu tajuru اlcajalaat farduhu waxay jiidayaan carabaadka ama cajalaadka gaari dameerka inta la jiiday taayirada leh fardaa mararka qaarkood jiida dameeraa jiida alkhaylu tajuru farduhu waxay jiidayaan alcajalaat alkhaylu waa mubtada marfuuc tajuru waa ficil mudaaric marfuuc alcajalaatina mafcuul bihi mansuub alcajalaatinaa soo jeeda bihi mansuub waa wixii la jiidayay wcalaamatu nasbihi alkasra niyaabatan can اlfatx raabka tamriin fi lcraab namudajka tusaalayaal buu ku siiyey kaafatu waxaan mukaafa'a siiyey oon jaa'isad siiyey alfaa'izaat kaafatu ficlu wa faacil wey kaafa ficlu maadi mabniya cala sukuun kaafa waa ficil maadi mabniya cala sukuun wataa faacilun mabniya cal dami fi maxali rafci taadu waa faacil mabniya cal dami damay ku binaysan tahay kaafatu way godan tahay fi maxali rafcina wey faacil wey alfaaizaati mafcuul bihi mansuubu bilkasra mafcuul bihi mansuubu calaamatu nisbi alkasra lannahu jamcu muanain saalimun acrib iljumal alaatiya jumlooyinkan icraab tamtaniu way buuxsamayaan alkhazanaatu khasnadihi taxlubu lmaratu haweeneedu waxay ka lisaysaa albaqaraati shakarnaa waxaan u mahadnaqnay lilmuxsinaati haweenkii muxsinaadka ahaa ayaanu mahad almudaaf wlmudaaf ilayhi wallaahu aclam